alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamedi wacalaa aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii riyaadu saalixiin baynu ku soo jiray waxaynu joognaa baabka baab almuraaqaba ayaynu joognay waxaynu ka bilaabaynaa xadiidka lixi lixdanaad oo baabkana ka labaad ah can abi darin jundab ibni junaadata wa abi cabdiraxmaani mucaadi bni ljabali radia allahu waxaa tirmidi ka soo wariyey labadaa saxaabi abidar abidarin alkhifaari oo jundub ibnu junaada la yidhaahdo jundub iyo jundab labadaba waa la yidhaahdaa labadaba waa loogu dhawaaqaa in daalka la kordhigo iyo in la godo iyo abi cabdiraxmaan oo mucaadi ibnu jabal ah radia allahu canhuma labadaba allaha ka raali noqday can rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam ee rasuul ka soo wariyeen qaala inuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam ittaqi illaaha xayuma kunt allah ka baqo meel kastaad ku sugan tahay allah ka baqo wa atbic asayi'ata alxasanata tamxuha wa atbic raacsiiyo ka dabagee asayi'ata xumaanta iyo dembiga alxasanata wanaag ka dabagee tamxuha haddaad ka dabageyso way masaxaysaa waa baabi'inaysaa waa jawaabu talab wa khaaliq innaasa dadka kula dhaqan bikhuluqin akhlaaq iyo dabeecad xasanin wanaagsan kula dhaqan rawaahu tirmidiyu xadiiska tirmidi baa soo wariyey wa qaala wuxuu yidhi xadiisun xasan waa xadiis xasana weeye xadiiskani wuxuu ka mid yahay axaadiista arbaciinka baabkan waxaa ku imanaya afar xadiis oo axaadiistii arbaciinka ka mid a ah. mid waa soo maray waa xadiiska cumar bnu bnukhadaab midna waa joognaa waa xadiiskan abidar iyo mucaad ibnu jabal ay soo wariyeen midna waa ka ku sii xigo waa xadiiska ibnu cabbaas midna waa inoo iman doonaa oo waa xadiiska abi hurayra ee markaa labiyo toddobaatanaad min xusni islaami ilmari tarkuhu maa laa yacniih baabku afar xadiis buu koobsadoo axaadiista arbaciinka ka mida waayo axaadiista arbaciinku waa usuulo madaarulislaam baa ku wareegaya marka muhim weeye daalibicilmigu xadiis wuxuu qaybaayo waxa ugu horeeya inuu arbacuun ka qaybo alarbacuuna nawawiya arbacuuna nawowiy wey waxaa jira axaadiis ka mida oo markaa culammada ay yidhaahdeen usuushii islaamka weeye way ku wareegaysa qaarkood ay waa saddex xadiis qaarkood yahay waa afar xadiis yani waxa weye axaadiista kalena waa xadiis jawaamicoo wax badan koobsanaya wax badan koobsanaya xadiiska nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku kulmiyaa khayrka oo taqwada ilaahay iyo akhlaaqda wanaagsan iyo dembigii qofka ka dhaca inuu ka dabageeyo wanaag khayrkii oo dhan bay koobsanaysa ya wax jannada loogu galo yacni bacda taqwa allahi waxaa ugu badan akhlaaqda wanaagsan marka waxa weeye in mucaamalada allah lala leeyahay la wanaajiyo allah markaa waxa weeye laga baqo oo baqashada allah laga baqaya maxay ku dhacaysaa baqashada allah laga baqanaya waxay ku dhacaysaa biimtisaali awaamirihi waijtinaabi nawaahiih wuxuu ilaahay amray rasuulkiisu wuxuu amrayna waa la mide in lala yimaado la fuliyo waijtinaabi nawaahiihi wuxuu allah reebay ama rasuulkiisu sala allahu alayh wasalam reebayna in laga dheeraado laga tago dee awaamirtii iyo nawaahidii oo dhammi waa soo gelayaan yaa oo haddii laga eego axkaamtii waxay u qaybsamaanba dee awaamir iyo nawaahi xataa ictiqaadaadkii baa soo gelaya awaamir iyo nawaahi bay u qaybsamaan caynkan ictiqaadi caynkana ictiqaadin yaa sidan samee ha samayn allahoo keliya cid kale ha la caabudin rabbi ha u shariig yeelin axad kale ha caabudin dee marka waxa weeye taqwadii khayr oo dhan baa ku kulansan shareecadii dhammaanteed waa soo gelaysa taqwadii aad yo aad bay markaa muhimata waana wasiyat llahi fi alawaliin waalaakhiriin ya walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaquu allah allah wuxuu yidhi waxaan u dardaarnay ummadihii idinka horreeyey iyo ummaddiinnanba inaa allah ka baqataan allah ka baqa ittaquu allah attaqwa min alwiqaaya iska dhowristiiyo iska ilaalintaa laga soo qaatay maxaa la yska ilaalinayaa cisyaan rabbi la caasiyo ama rasuulkiisa sala allahu aleyh wasalam la caasiyo oo awaamirtoodii ama nawaahidoodii la khilaafo awaamirtooda loo khilaafo in laga tago nawaahidooda loo khilaafo in lagu dhaco taasaa la yska ilaalinaya attaqwa waa min alwiqaaya waa iska ilaalintaa weeye culamada qaar waa ka ay ku kulmiyeen waa in wuxuu ilaahay ku farayna aad la timaaddood farsoonto wuxuu kaa reebayna aad ka reebtoonto ka tagto culamada qaarkoodna waxay ka cabbireen meel ilaahay kaa doonay waa inaanu kaa waayin meel uu kuu diidayna waa inaanu kugu arkin bimacnaa waa inaad tegin ilaa haddaad tagto waa kugu arkayaa hadamaarta waxaa loo jeedaa wax kastuu kaa reebo waa inaad ka tagtaa wax kastuu ku amrayna waa inaad la timaaddaa rasuulku wuxuu amrayna calayhi salaatu wasalaam waxay la mid tahay wuxuu allah amray man yutic arasuula faqad ataaca allah waayo rasuulku waxa uu ku hadlaya waa waxyi wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa marka saas aawadeed taqwadu saas yadaa bay u tahay in waxaweeye khayrkii oo dhan ay kulansanayso xadiisku wuxuu sheegayaa xayumaa kunta meel kastaad ku sugan tahay allah kaga baq ya haddaad markaa ladnaan ku sugan tahay iyo haddaad nicmo ku sugan tahay haddaad beled islaam joogto iyo haddaad beled gaal joogto haddii marka aad sii daysan tahay haddii lagu xidho haddaad shiddo ku jirto haddaanad ku jirin xaal kastaad ku sugan tahay iyo makaan kastaad ku sugan tahay allah ka baq axwaasha qaarkood marka la joogo bes in rabbi laga baqo ma ahaa axwaasha qaarna laga tago waxyaalaha qaladka waxaa ka mid a ah dadka qaarkood waxay cibaadaysanayaan oo tukanayaan intay caafimaadka qabaan markay xanuunsadaan ee ugu sii baahida badnaayo masaladii ka tegayaan dee taasna waa ayaandaro waa qalad markaasa waxaa laga yaabaa inuu ku dhinto salaad la'aan intii horaan salaadda waa waday sax maaha in laga tago hadduu qofku xataa sakaraada iyo caqligiisu intuu joogo waa inuu isku dayaa inuu salaadda aanu ka tegin isagoo taariku salaada waa inu rabbi la kulmin siduu awoodi karo waa inuu tukadaa yacni siduu u kari karo fattaqu llaha ma istatactum haddaad shiddo ku sugan tahay haddaad dhibaato ku sugan tahay haddaad xanuun ku sugan tahay haddaad sakaraad ku sugan tahay rabbi waa inaad ka baqdaa salli qaa'iman fain lam tastatic faqaacidan fain lam tastatic facalaa janbin kolba sidaad u kari karto waa inaad ula timaadaa haddaad taagni awoodi karto ku tuko haddaad awoodi kari weydo fadhi ku tuko haddaad awoodi kari weydo dhinaca adoo jiifa ku tuko yacni waxa weeye marnaba salaaddii laga tegi maayo qaar baa waxay odhanayaan tahaaradii ma awoodi karo maxaan tukadaa sidaada ku tuko haddii kaadidu kaa soconayso aynay markaa istaagayn ama kaltitar lagugu xidhay oo marka waxa weeye kaadidii lagaaga qaadayo qalabadan loo gaar yeelay ee kaltitarka la yidhahdo ama qastara yacani waxa weeye waa inaan salaaddii ka tegin xaaladdan cudurdaarkii salaadda kaa jabin mayso laakiin maxaa la rabaa inaad la timaado tahaarada intaad kari karto ya salasulbowl hadduu qofku qabo kama tegaya salaadda ya salaad la'aan ma jirto yani waxa weye inuu tukadaa waa inuu tahaaro qaataa weysada hadduu weysaysan karo waa weysanaya haddaan weysan kar waa loo weysaynaya haddii cid weysaysan waayo waa gagabaysanaya xataa marka leeyahay weysada walow bilujra haddii la doono marka waxa weye marka lacag ha ku bixiyo in marka waxa loo weysiiyo hadduu kari karo marka waxa weeye maa yastatiic siduu u kari karo ayuu u tukanayaa cibaadadiiyo taacadii ka tegmay wa atbic sayi'ata alxasanata xumaantii kaa dhacda waxaad ka dabagaysaa wanaag ina alxasanaati yudhibna sayi'aat wanaagyaalku waxay tegsiyaan xumaanaha ayay tegsiyaan ya marka xumaantii kaa dhacda waynaad wanaag ka dabageysaa si marka waxa weye xasanaadka iyo khayraadkaasi ay u masaxaan saas yadaa wey dembiye waaweyn ruux hadduu galay ha toobad keeno markuu toobad keenona xasanaadka ha farabadsado dembiyada aadka u weyne culamadu isku khilaafeen toobad ma leeyihin mise ma laha waxaa ka mida marka waxaan yani dilka qof muslima xaqdarre loo dilo oo si badheer loo dilo inuu quusto ma aha hadduu naxariista ilaahay ka quusto dembigu markii hore ku dhacay quusashada naxariista ilahay uu ka quustaa ka weyni badan hada acdam ya walaa tayasu min rawxi illaahi inahu laa yay'asu min rawxi illahi ila alqawmu alkaafiruun waa inuu toobad keenaa towbaddii la yimaadaa khayraadkiiyo xasanaadkana waa inuu farabadsadaa waayo aakhire qisaas baa dee imanaysa ruuxii madluumka ee la dilay yacni waxa weeye beddel in la siiyaa la doonayaa xasanaadkaagii baa wax loo jarayaa qofka caynkaas sameeyo marka maadaama xasanaadkaaga wax loo jarayo waa inaad xasanaad fara badan shaqaysataa si wax fiicani kugu soo hadhaan ya laakiin aad naxariista ilahay ka quusato taga kollayba lai dhaafi maayo waa lay cadaabaya oo dabeedna iska bad kale iska gasho dee sax maaha yani kollayba marka waa lay cadaabaya inaad tidhaahdo waa quusu naxariista ilahay laga quusanayo waa qunuud min raxmat illah wahada min kabaa'ir dunuub dembiyada waaweyn bay ka mid tahay waman yaqnatu min raxmati rabbih ila alqawm adaalluun naxariista rabbi kama quusto mooyaane duulka lumay mooyaane cid kale kama quusato markaa sidaas aawadeed waa naxariista ilaahay u rajeeyaa sayi'aduna si kastay u weyn tahay waa inuu rabbi uga toobad keenaa raxmadna rajeeyaa maca daalika xasanaadkana fara badsadaa yacni wardiga dikriga cibaadada sadaqadda salaadda faralka mar laba laga tegi maayo sunnayaasha waa inuu badsadaa soonka sunnaha waa inuu badsadaa yacni markaa khayraad fara badan waa inuu shaqaystaa wardiga iyo aad waa inuu ugu dadaalaa ciduu marka waxa dulmiga u dilay waa inuu u duceeyaa si uu xasanaad ugu bedo waatbici sayi'ata alxasanata tamxuha wa khaaliqi innaasa bikhuluqin xasan dadkana kula dhaqan akhlaaq iyo dhaqan wanaagsan kula dhaqan oo marka uu dadku qofku kula dhaqmayo akhlaaq wanaagsan waa inuu ugula dhaqmayo liajli illah dadku ha ku ammaanaan iyo dadka agtooda sharaf aad ku yeelatid iyo yacni ujeeddadu ujeeddooyin hoose waa inay noqon waa inay noqotaa liajli illah rabbi inuu ugu dhowaanayo waa cibaada min alcibaadaat in dadka akhlaaq wanaagsan lagula dhaqmaa waa cibaado cibaadaadka ka mida xadiis kalena wuxuu sheegayay in nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam bacda taqwa allahi wuxuu dadku ku galaan jannada waxa ugu badan akhlaaqda wanaagsan ya alkhuluq alxasan yani waxa weye maxay tilmaamayaa taqwadii yani waxa weye xuquuqdii lagu lahaayo dhan inuu ku dadaalayo iska ilaalinaayo oo xaqa allah uga horreeyo xuquuqulkhalqina waa inuu iska jirayaa oo uu samaynayaa yani badlu lmacruuf ama badlu nada wa kafu lada wa talaaqat lwajhi waalkalimatu ayiba haddama aragtaa yani usuulu alakhlaaqi alxasana waa inuu qofku macruufka iyo wanaag iyo waxasan bixiyaa waxasan inuu ku bixinayo hadday tahay odhaahda dadkii u nasteexaynayo wannusxu likulli muslim siduu jariir bni cabdillahi albajali nebigu calayhi salaatu wasalaam baycad kaga qaaday cilmi haddii ilaahay siiye cilmiga dadka ugu deeqaayo caqli wanaagsan hadduu allah siiye ra'yigiisa iyo caqligiisa ugu deeqaayo yani ka taraya dadkoo ka anfacayo oo kala talinayo yani marka aqoon maadiya hadduu leeyahay dadkii marka uu la talinayo o u nasteexaynayo nusxi uu siinayo waxay ka mid tahay badlunada badlumacruuf gacanta markaysaa hadduu wax ku dhaamo markaysa markaa inuu siiyo oo ugu deeqo dadka markaysa waxaa baahan wa kaful adaa dhibka inuu ka haysto afiadin aanu cidna dhibin aanu caayin dhaleecayn xaman marka waxa weeye iska ilaaliyo inuu noqdo marka waxa weeye mid hamsi badan waylun likulli humazatin lumaza ya kaiiru lhamsi wallamsi mid tacni badan oo dhaleecayn badan inuu noqdo oo dadka bihayri xaqin ku dhaleeceeya ta waxa weye waa arrin marka waxa khatar wey waa arrin khatar wey yani waxyaalaha qofku marka muflis ku noqdo ayayna ka mid tahay waa in aad iyo aad uga taxadiraa oo dhibta u ka haysta af iyo adig almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadi nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau yihi ruuxa muslimkee dhammayska tirani waa ruuxa muslimiintu ka nabadgalaan afkiisa iyo gacantiisa kee la horraan sheegay afkaa la horraan sheegay soomaalid maxay yidhahdaan haddaan af xumaan gacanima xumaata ma yidhahe sacan kama hayn haddaan af xumaan gacni ma xumaado saas aawadeed yani marka afka markaa in eh, laga nabadgalaa waa arrin marka afkaaga in laga nabadgalaa waa arrin marka muhima wey waa arrin muhima gacantaadana laga nabadgalaa dad fara badan waxaa laga yaabaa in gacantooda laga nabadgalay lakiin afkooda aan laga nabadgelin hadda ma aragta afkooda inaan laga nabadgelin baa laga yaabaa oo muxuu caayaya muxuu dhareecaynaya qaar baa hadday doonaan qabiil buu madaxa ka maraya markaasuu wada caayaya bal qabiil markay waxa madaalim aakhira isu soo taagaan oo yidhaahdaan markaysaa ilaahay oo kan baa na dhaleeceeyoo nacaayey oo marka waxa weeye saa iyo saa naga yidhi markay saf u soo galaan oo dabeedna midba wax loo jaro uu yidhaha mid waliba dhibaata iga soo gaadhay markaysaa caydiisii maxaa u soo hadhaya maxaa u soo hadhaya shucarada markaysaa qaarkood qabaa'il bay markaysaa intay madaxa ka maraan wada caayayaan markaasaa laga yaabaa qabiilkii sharafta lahaa dadka agtooda inuu ka noqdo markaysa mid liita mid liita waa afku seef leh marka waxaa laga yaabaa khalaa'iq fara badan ayaa laga yaabaa markaysaa markaa dee inuu afkaa yani ku laayo afku wuxuu la xoog yahay magliga xawda kaa jareen yacni qabaaisha carbeed qaarkood kelmad laga yidhi bay ku irtifaaceenoo sare ku noqdeen oo gabiyaa ka yidhi qaarna kelmad bay ku hoos mareen haddamaaragta marka sidaas aawadeed afka iyo gacanta mid walba waa in muslimku kaa badbaadaa kaa nabadgalaa ya akhlaaqda wanaagsan bay ka midta kafu lada ya talaaqat lwajhi wejiga in la furo weji furan dadka lagu salaamo nabigu calayhi salaatu wasalaam kaana kasiira tabasum waxaa mid dholla caddayn badan yacani wejigu inuu furan yahay waa shay macruuf ah laa taxqiranna min almacruufi shayan walaw an talqa akhaaka biwajhin talqin walow an talqa akhaaka biwajhin taliiq yacni shay macruufa ha xaqirin kulay ku tahay walaalkaa weji furan inaad kula kulanto ya markaad salaamayso wejiga inaad kabka dhigto ma maan wejiga furtaa tabasumkaas baa qofka ajar ku helaya una niyood inaad nebiga ku dayanayso calayhi salaatu wasalaam iqtidaa birasuul sala allahu alay wasalam laqad kaana lakum fii rasuli illahi uswatun xasana khayr badan baa ku jira waalkalimatu tayiba kelmad wanaagsan in la yidhahdo waqul licibaadii yaquulu alatii hiya axsan ina ashaytaana yanzaqu baynahum hadal wanaagsan dadka in lagu yidhaahdaa waa mid fiican wa quuluu linnaasi xusnaa dadka waxaad ku tidhaahdaan hadal wanaagsan hadal wanaagsan ku dhah marka xadiiskani wuxuu kulansanayaa usuushii khayrkao dhan ayuu markaa kulansanaya nafacana allahu bihi xadiidka toddobiyo lixdan athaalis weeye xagga baabka marka laga eego can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala kuntu khalfa nabiyi sala allahu aleyh wasalam yowman cabdullahi ibni cabbaas waxau yidhi yacni cabbaas inamo fara badan buu dhalay toban inan buu dhalay fadli baa ka mida qusan baa ka mida cabdullaahi baa ka mida khayrkood baa ka mida toban inan buu dhalay haddana marka ibnu cabaas la yidhaahdo waxay ku dhacaysaa in looga jeedo cabdullahi ibnu cabbaas sababta waa maxay sababtu waxa weeyaan waa calam bilghalaba saasuu ku caanbaxay iyadoo inamo kale ay jiraan oo sagaal kale uu la walaal yahay oo abnaa'u cabbaas ay yihiin cashara ayaa haddana haddii la itlaaqo ibnu cabbaas wuxuu ku dhacayaa cabdullahi ibnu cabbaas saasaa khaalib u noqotay marka sidaa la yidhahdo insaa looga jeedo caynkaas can ibni cabbaasin radia allahu canhuma qaal kuntu khalfa nabiyi sala allahu aleyh wasalam yowman faqaal wuxuu yidhi cbdullahi ibnu cabbaas waxaan ahaa khalfa nabiyi sala allahu aleyh wasalam nebiga xaggiisa dambe mid ku sugan fadnambeedkiisa fadnambeedka daabadda marka uu saaran yahay xaggeeda dambaan ku sugnaa yowman maalin maalmaha ka mida faqaala waxa ihi yaa ghulaamu wiilow innii ucallimuka kelimaat anigu waxaan ku barayaa kelmadaan ku barayaa ixfad illaaha yaxfadk ixfad illaaha allah ilaali bimacnaa cibaadadiisa iyo taacadiisa iyo diinkiisa ilaali yaxfadka allah waa ku ilaalinaya haddaad ilaaliso wa alab ay in taxfad ilaaha yaxfadka haddaad allah ilaaliso oo diinkiisa iyo markaa taacadiisa ilaaliso allah waa ku ilaalinaya ixfad illaaha allah xafido ilaali tajidhu tujaahak waxaad ka helaysaa hortaadaad ka helaysaa bimacnaa icaanadiisa iyo kaalmadiisa hortaadaad ka helaysaa rabbi baa ku kaalmaynaya khayrka ku waafajinaya khayrka ku horseedaya xumaanta kaa celinaya sharka kaa dabaalaya wanaagga iyo khayrka ku waafajinaya kugu toosinaya idaa sa'alta fas'al illah idaa sa'alta haddaad doonto inaad cid wax weydiisato fas'al illaah allah weydiiso wa ida istacanta haddaad doonto inaad cid kaalmo weydiisatona fastacin billaah allah kaalmo weydiiso waaclam anna alummata low ijtamacat ogow anna alummata in ummaddu low ijtamacat hadday ku kulmi lahayd oo isugu tegi lahayd calaa an yanfacuuka inay ku anfacaan oo wax ku taraan bishayin shay ashyaada ka mida inay kugu anfacaan hadday ummaddoo dham isku wada waafiqi lahayd lam yanfacuuka ila bishayin qad katabahu allahu lak kuguma anfacayaan ilaa bishayin shay mooyaane shaygaasoo qad katabahu allaahu lak allah kuu qoray qad katabahu allahu laka waxay sifa u tahay bishayin kuu qoray waxaa loo jeedaa kuu qadaray waa kitaaba qadariya oo qoraalka allah loo tiiriyaa wuxuu noqdaa kitaaba sharciya iyo kitaaba qadariya kitaaba sharciya waa noqdaa oo iijaab laga tilmaamaayo kutiba calaykum alqitaalu kutiba calaykum alsiyaamu kutiba calaykum alqisaasu waxaa loo jeedaa kitaaba sharciya iijaab baa laga tilmaamaya waajibin mm, kitaaba sharciya tanoo kalena waxaa looga jeedaa kitaaba qadariya shay ilaahay kuu qadaro qadar ahaan kuugu qoray wa in ijtamacuu hadday ummaddu isugu tagaan oo isku waafaqaan calaa an yaduruuka bishay inay kugu dhibaan shay kugu dhibaan wax inay kugu dhibaan hadday isugu tagaan oo isku waafaqaan lam yaduruuka ila bishayin qad katabahu allahu calayk kuguma dhibayaan ila bishayin shay mooyaane shaygaasoo qad katabahu allaahu allah uu kuu qoray bimacnaa kuu qadaray xaqiiqee allah kuu qadaray kuu qoray kuu qadaray calayka adiga kuu qadaray yacnii qadar ahaan kuu qoray wixii laguu qadarun qadaruunbaa markaa dhacaya hadday tahay wax markaa dhiba hadday tahay eh, iyo hadday tahay wax dheefa mid walba ruficat alaqlaam qalimadii aqdaarka lagu qorayey waa la kor yeelay wa suxuf waraaqihii wax lagu qorayna waa qallaleen bimacnaa wakhti horaa lagu qoray oo bimacnaa wax laga beddelayaa ma jiro wixii looxulmaxfuudka lagu qoray rawaahu tirmidiyu xadiiska tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasanun saxiix waxaanuu yidhi waa xadiis xasan oo saxiixa horeynuu soo sheegnay xasan saxiix wa fii riwaayati hayri tirmidiyi tirmidi ciddaan ahayn riwaayadiisa waxa ku sugnayd bimacnaa cid kaloo xadiiskan soo wariso aan tirmidi ahayn waxa werintiisa ku sugnayd hadalka soo socda ciddaa kale uu sheegayaana waa imaam axmed weeye imaam axmed baa soo wariyey riwaayadan kale oo ku soo wariyey fii musnadi ixfad illaaha tajidhu amaamak ixfad illaaha allah xafido ilaali allah haddaad diinkiisa ilaalisa iyo taacadiisa iyo cibaadadiisa tajidhu allah icaanadiisa iyo kaalmadiisa waxaad ka helaysaa amaamaka hortaadaad ka helaysa tacaraf ila allaahi fi dakhaa tacaraf ila allaahi allah isbar yani waxaa loo jeedaa taaco iyo cibaado ula kaalay oo allah kugu ogaado inaad taacadaha iyo cibaadadaa la timi tacaraf ila allaahi allah isbar oo inuu allah kugu yaqaanno iska yeel yacni wax kastoo dhacaya allah waa sii ogaa laakiin waxaa loo jeedaa taacad iyo wanaagga la kaalay siuu markaa waxa weeye yacni taacadaa inaad la timi oo allah markaa waxa weeye kuugu ogaado inay kaa dhacday horeba waa u ogaa inay kaa dhici doontee ow dabeedna marka waxa weeye kaa abaalmariyo abaalmarin wanaagsan ilaahay cid walba waa ogaa cid walba waa yacni markaa waa og yahay cid aan u garanayn ma jirto waayo isagaa khalqi oo dhan abuuray cilmiga ilaahayna waasic weeye wax walba waa og yahay yaclamu maa kaana wamaa yakuunu wamaa laa yakuunu low kaana kayfa yakuun wuxuu ogyahay wixii hore u jiray hore u dhacay iyo waxa dhici doona iyo waxaan dhacayna hadday dhici lahaayeen siday noqon lahaayeen buu allah ogyahay wax ka diimuuna ka qarsooni innaba ma jirto cilmiga ilaahayna waxa weeye waa acamu sifaati tacalluqan waa sifada sifaatka ilaahay ugu tacalluqa ballaaran addoommada iyo marka waxa makhluuqaadku dhaqaaq kastay samaynayaan iyo xasillooni kastay la imanayaan iyo wax kastay markaa falayaan iyo wax kastay cunayaan iyo wax kastay cabbayaan iyo si kasta allah waa ogaa wax u soo kordhayaa ma jiro cilmi u soo kordhayaa allah ma jiro ya ee waxaa laga tilmaamayaa bimacnaa taacada iyo wanaagga la kaalay suu markaa waxa weeye allah markaa u ogaado inay kaa dhacday horeba waa u ogaa inay kaa dhici doonteen tacaraf ila allahi fi rakhaa allah isbar fi rakhaa'i wakhtiga barwaaqada iyo ladnaanta lagu sugan yahay gudaheeda wakhtiga barwaaqada iyo ladnaanta lagu sugan yahay gudaheeda yacrifka fi shidda wuxuu ku garan doonaa allah bimacnaa kuu gargaari doonaa ku nusrayn doonaa ku kaalmayn doonaa fi shiddati dhibaatada gudaheeda waclam ana maa akhta'aka lam yakun liyusiibak waclam ogow anna maa akhta'aka wixii ku seegaa oo kaa baaqdaa waan kugu dhicini lam yakun inaanu ahayn liyusiibak ay muraadan mid la rabay liyusiibaka inuu ku haleelo mid la rabay inaanu ahayn marka horeba shaygaasi hadduu kaa baaqday oo ku seegay ilaahay maba doonin inuu kugu dhaco aslan ma dooninba inuu kugu dhaco wamaa asaabaka wixii ku haleelay lam yakun ma ahayn liyukhti'ak ay muraadan mid la rabay ma aha in liyukhti'aka inuu ku seego mid la rabay ma aha laamkan waa laamuljuxuud yani laamuljuxuud weeye marka waxay yidhahdeen culamada basriyiintu waxaa la qadaraya horteed wax idhahda laga ishtiqaaqay oo maqaamka ku munaasiba ayaa marka waxa la qadaraya saasaa la qadaraya kufiyiintu waxay yidhahdaan waxaa ka dambeeya ayaa noqonaya kaanada ama yakun khabarkeeda noqonaya ya laakiin basriyiintu waxay leeyihiin khabarka waa la qadaraya waxaa la qadaraya qabla laam laamka ka hor baa la qadaraya waxaa noqonayaa wax laga soo ishtiqaaqay iraada laga soo ishtiqaaqay saasay basriintun leeyihin wa kullu laamin qablahu maa kaana aw lam yakun faliljuxuudi baana yacnii qaacidada waatay markaa kuu dabdiyeen baydkiis maada waxaa kuu bannaan inaad ka dhigto waxa weeye maadu waxa weeye shardiya ka dhig wamaa asaabaka wax kasta oo ku asiiba oo ku haleela lam yakun liyukhti'ak mawsuulo in laga dhigaana waa suruubis lam yakun ma ahayn ay muraadan mid la rabay ma ahayn liyukhti'aka inuu ku seego mid la rabay maahayn inuu kugu dhacaa la rabo ku asiibo waclam ana anasra maca asabr waxaad ogaataa in nasriga iyo guusha iyo hiilinta ilaahay maca asabri sabr la jirkii inay ahaatay oo sabirka allah dartii loo sabro yacni marka lala yimaadaa nasrigana la helayaa ya isbiruu wasaabiruu ya marka dariiqa lagu helaya nasrigu waxa weeye waa sabirkii in lala yimaado wa ana alfaraja maca alkarbi waxaad kala ogaataa anna alfaraja bixitaanka shiddada iyo dhibaatada laga baxayo oo qofkii looga farajadayo yacnii laga saarayo kurbadii iyo dhibaatadii hee maca alkarbi kurbada la jirkeeda inay ahaatay yaa ishtaddii azmatu tanfarijii qad aadana layluki bilbalaji dhibaatay adkow buu yidhi oo darrow tanfarijii waad faydmi doontaa ma istimraaraysid fa ina maca alcusri yusran ina maca alcusri yusran yacni waxa weeye adayga waxa weheliya fudayd fudayd baa daba jooga kurbadu baaqi noqon mayso wa ana alfaraja maca alkarbi wa ana maca alcusri yusra iyo in adayga iyo shiddada la jirkeeda uu ahaaday yusran sahlanaansho iyo fudayd inuu ahaaday riwaayadan markaa dambe ee marka waxa weeye imaam axmed uu soo wariyey sanadkeeda waxaa ku jira dacfi laakiin xadiiska hore waa qawi oo waa sugan yahay laakiin sanadkan dambe dacfaa ku jira xadiidkani wuxuu sheegayaa nasaa'ix badan buu sheegaya oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu kula taliyey cabdullahi ibnu cabbaas suura ahaan ibnu cabbaas buu kula taliyey laakiin ummaddoo dhan baa lagula talinaya xukunkani ma aha xukun ku gaara ibnu cabbaas ku gaara maaha waa xukun caam ah saas aawadeed nebigu calayhi salaatu wasalaam waxay ahlucilmiga qaarkood yidhaahdeen wuxuu markaa ruux keliya kula khitaabaa waxay la mid tahay dadkao dhan inuu kula khitaabay waxay noqonaysaa caamun min xayu almacnaa xagga macnaha inay caam ka tahay ayay markaa noqonaysa siday marka ahlucilmiga qaarkood ay markaa yidhaahdaan nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kii yidhi innamaa qawlii limra'atin waaxida ka qawlii limi'ati imra'a wuxuu ahaaday oo qura hadalkaygaan gabadh keliya ku idhaahdaa qof dumaroo keliya aan ku idhaahdaa boqol dumara si aan ku idhi bay la mid tahay muxuu inoo tilmaamayaa inaynay gabadhii keliya uu hadalka ku yidhi aynan ku gaar noqonayn calaa haadaa bay ka qaateen culammada xanaabiladu wuxuu shakhsi keliya nebigu kula khitaabaa waxay ka mid tahay cumuumaadkay ka mid tahay waxay noqonaysaa caam ya ayay noqonaysaa marka ay yidhahdeen marka tanoo kale calaa kulli xaal ashyaada marka qaraa'intu ay jirto inaynay ku gaar ahayn iyada laysku khilaafi maayo laakiin ka qaacide ahaan baa laga yaabaa nadar ahaan laysku khilaafaan ya laakiin tanoo kale inaynay ku gaar ahayn cabdullahi bnu cabbaas yani cid walba garanaysa wuxuu marka wiilow waxaan ku barayaa kelmado kelmadaha waxaa looga jeedaa sidii luqada iyo sharcigaba ay ugu timi maaha sidii istilaaxa nuxaadda ugu timi istilaaxu nuxaad kelimadda waxaa la yidhaahdaa yani isimka ficilka xarafka mid walba waa kelima ya kaasi waa arrin istilaaxi arrin luqawiya mid sharciya midna ma aha fii luqati alcarab maxaa kelmad la yidhahdaa kelmad waxa lahaha kalaam mufiid hadal wax faa'iideeye ayaa kelima lagu yidhahdaa fii luqati alcarab waana sidaa ay nusuusta ugu soo aroortay haddaad aragto qur'aan iyo xadiis iyadoo ereyga kelima ku sugan tahay waxaa loo jeedaa jumla mufiida qaala rabbi irjicuun kalla inaha kalimatun huwa qaa'iluha rabbi irjicuun baa kelima haddama aragta kalimataani khafiifataani cala lisaani haqiilataani fi lmiisaani xabiibataani ila araxmaani subxaana allahi wabixamdih subxaana allahi alcaiim mid walba waxaa lagu magacaabay kelima inay tahay subxana allahi wabixamdih kelima subxaana allahi alcaiim kelima yaa cammi qul laa ilaaha ila allah kalimatan uxaaju laka biha cinda allah laa ilaha illa waa kalima waa kalimatu tawxiid marka ixfad illaha yaxfadka waa kalima kalaam kastooo mufiidi wuxuu noqonaya kelmad buu noqonaya saasi waa sida luqadana ay ugu timi oo luqawiyan la yidhaahdo sharcigana ay ugu timi saas aawadee ibnu maalik markuu yidhi wa kelimatun biha kalaamun qad yu'am waxay yidhaahdeen hadalkaasi beydkaasi shatrigaasi macnihii istilaaxigaa ma khuseeyo naxwona ma khuseeyo baabku ka hadlayay waxaan ahayn bay markaa ku saabsantay bay yidhahdeen culamada qaarkood waayo wuxuu ka hadlay luqawi kitaabkuna dee looma alifin luqe naxwiya sarfi baa loo alifin marka baabkiisi maa marka ixfad illaaha yaxfadka allah ilaali sida allah loo ilaalinaya waxaa loo ilaalinayaa in waxa weeye taacada ilahay lala yimaado diinka ilaahay la ilaaliyo ayaa markaa lagu ilaalinaya oo waxa weeye cibaadadii iyo taacadii lagu dadaalo taas marka ilaali haddaad awaamirtii iyo nawaahidii ilaaliso oo wuxuu rabbi ku faray aad farsoonto la timaado wuxuu kaa reebo inaad ka reebtoonto dee allah taacadiisii waad ilaalisay diinkiisi waad ilaalisay yaxfadka allah waa ku ilaalinaya wuxuu kaa ilaalinaya wax kastaad karaahiyaysanaysa ya yacni xagga marka waxa weeye diinkaaga ayuu ilaalinaya xagga jidhkaaguu ilaalinaya xagga ehelkaaguu ilaalinaya xagga ubadkaaguu ilaalinaya xagga xoolahaaguu ilaalinaya xagga caaqibadaada iyo khaatimadaaduu ilaalinaya ya xataa wuxuu ilaalinaya tafiirtaaduu ilaalinaya wa kaana abuuhumaa saalixan labadaa ilmood wuxuu ahaa waalidkood mid wanaagsan buu ahaa maxaa lagu dhowrayaa xataa tafiirta waxaa lagu ilaalinayaa salaaxa aabbuhu marka u wanaagsanaa ama waalidku u wanaagsanaa baa ubadka lagu dhowrayaa haddaad salaax iyo wanaag la timaaddo xataa ubadkaaga ha warwarin allah baa ilaalinaya inna waliya allaahu yacni waxa weeye weligaygu iyo gargaarahaygu waa allah wa huwa yatawalla asaalixiin saalixiintana isagaa ka weli yeesha isagaa ilaaliya markaa saas aawadeed ciddii wanaag la timaado allah waa dhowraya cumar bni cabdilcasiis raximahullah eh, wuxuu ahaa boqorkii muslimiinta eh, wuxuu ahaa boqor caadila buu ahaa muddo aan badnayn ayuu xukunka hayey madaalimtii reer bani umaya ay galeenna wax badan oo ka mida waa celiyey isaguna aad iyo aad buu marka isaga ilaalinayay isagoo boqortooyadii markaa ugu ballaadhnayd markaisagaa xukumayoo haysta haddana waxa weeye wax maala kama dhaqan maalintii sakaraadku u yimi quruush yar aad iyo aad u yar ayaa wax markaa waxa waxawaye adduunya u haystay carruurtiisi baa loo soo geliyey toddobiyo toban inan bay ahaayeen iyagoo ilmada iska duugaya markaasuu wuxuu yidhi waxaway idinma dulmiin sabra yaa maalkan muslimiin baa lahaa inaan wax ka qaato ma ahayn saas aawadee inma dulmiin intii yarayd bay qaybsadeen waxay u heleen markaysaga shilimo yar bay u kala helheleen shilimo yar bay u heleen wakhtigii soo wareeg iyaga iska kore waxaa la arkay markii dambe iyagoo tujaara baa la arkay iyagoo tujaar ah ya oo ilaahay xoolaha intuu u furay qaarkood marka waxa weeye jihaadka ay ku bixinayaan boqol markaysa markaa daabadooda la fulo taasi waxay tahi waa salaaxa iyo wanaagga uu la yimi baa ilaahay ubadkiisii ku dhowray baynamaa ay soo naqliyeen boqor boqorradii ka mida ee muslimiinta soo maray ubadkiisu xoolihii waxay u qaybsadeen malaayiin malaayiin bay u heleen mid waliba wuxuu qaatay yani intaasu malyan intaasu malyan alf alf alf alf alf ya xoolo dee tandhaaf ah akhiiran markii dambe waxaa la arkay iyagoo dawarsanaya waxay ku dambeeyeen dawarsi bay ku dambeeyeen marka ruuxa waxa weeye wanaagga la yimaada allah xataa tafiirtiisii ubadkiisu u dhowraa ixfad illaha tajidhu tujaahak allah ilaaliyo diinkiisa ilaali icaanadiisa iyo kaalmadiisa hortaadaad ka helaysaa markaad cid istaha wax weydiiso allah wax weydiiso haddaad istaha cid kaalmo weydiiso allah kaalmo weydiiso dadka qaarna waxay ku leeyihiin yacni marka kurbaadkaiyo dhibaatada kugu yimaadaan yacni marka weli hebel oo dhintay yani marka bari isaga gargaar weydiisa ilaa ay yidhaahdeen yacni labadii baddu ku qarqoomi gaadhay ee sigtay ee midna yidhi waxa weeye yaa allah ilaahayow ii gargaar midna uu yidhi cabduqaadirow kii yaa allahu yidhina waa baddaa liqday bay yidhahdeen waa qarqooma kii yidhi cabduqaadirowna inta saa loo qaadaa berriga la dhiga markaase meelaha qaar waxay ku qoreen alweliyu asracu ijaabatan min allah weligu xagga ducaa aqbalka waa ka degdeg badan yahay allah waxaasaa dadkii diin looga dhigaya loo sheegaya ka warran alweliyu asracu ijaabatan min allah kulaha waxaa lagu boorinayaa dadku marka waxa weeye inay quluubtoodu ku xidhanto yani waxa weeye marka bilmawta dadka dhintay mahmahyaha ay ka mid tahay markaysaga inay yidhaahdaan xabaalo waalid baa xoola laga helaa waan maqli jiray markaysaa maamahda yani wakhti badan laakiin waxaa igu qariib oo aanan hore u maqalo beri dhoweed aan maqlay inay qaarkood yidhahdeen xera baanu ka ag oodannay xabashi awowgayo awowgayo hebel baannu xero ka ag oodannay nin baa sheekeeye wuxuu yidhi awowgay hebel xeradii aan ka ag ootay markaan dhallinyarada ahaa weli way oodan tahay waa xero dhagxan ka samaysan buuraha iyo meelahaas agaarkeeda ku aasnaa markaa dee waxa xaggaa xerada waxaa laga sameeyaa wakhtiyada meelaha qaarkood in marka waxa weeye dhagxan marka laga dhigo xero odayaal waaweynoo dee oodanayuun baan arkay buuri markaasaan dee anna oodtay buuri weli way oodantao dhagaxiisii buu yaallaa xerada ahaa da ka warran amwaaddii baa waxaa lagu baryaa ina lillahi wa ina ilayhi raajicuun dadka quluubtooda in allah lagu xidhaa la rabaa yacni sida sharciga marka waxaa la doonaya waa saas nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dadka qalbigooda wuxuu ku xidhayey allah buu ku xidhayey inay allah tala saartaan inay allah cuskadaan inay allah marka waxa weeye rajeeyaan inay allah ka baqaan dadna waxay ku xidhayaan marka waxa weeye dad intay ku xidhayaan ya idaa sa'alta fas'al illaah idaa sa'alta xaajatan lidawi lxawaajibi fas'al aladii abwaabuhu laa tuxjabu allahu yaqdabu in tarakta su'aalahu wa bunayu aadama xiina yus'alu yaqdabu allah waa cadhoodaa markaad su'aashiisa ka tagto xadiis baa ku soo arooray man lam yas'al illaaha yaqdab calayh kan allah baryin allah waa u cadhoodaa waayo waa cibaado allah jecel yahay in la baryo oo loo tadaruco wa bunayu aadama xiina yus'alu yaqdabu bini aadamka yaryarina marka isaga wax la weydiisanayo ayuu cadhoodaa marka waxa weeye qofka bini aadamka isaga marka la baryayo ayuu cadhoonaya waatay qaarkood yidhahay meel wax lagugu weydiiyey waa meel laguu qaniinay meel lagu qaninay waa laga kaca meel lagu qaniinay ka dhiganta in bahalku qaninay haddii laxee jecla la weydiiyo kii bakhaylka waa kii sidaa yidhi haddamaaragta idaa sa'alta xaajatan lidawi alxawaajibi fas'al iladii abwaabuhu laa tuxjabu haddaad marka istidhaahdo dan weydiiso kuwa markaa gaadharhka u saaxiibka ah iyo madaxda gaadharhka leh fas'al iladii abwaabuhu laa tuxjabu kaana albaabkiisa lagaa celinaynin saacaddan ma shaqaynayo saacaddan ma fura saacaddan marka wax cid ma qaabilayo saacaddan marka waa mashquulsan yahy yani waxyaalahaasaa lagu odhanaya kaan marnaba lagu odhanaya kasta iyo laxdad kasta hadday saq dhexa tahay hadday subaxnimo tahay hadday habeen tahay hadday fiid tahay hadday markaa yani gadiid tahay hadday salaad hore tahay yani xilli kastaba albaabka marka allah waa ku furan yihi albaabka ducada ka aqbalaya waa ku furan yihi wakhtigan waa xidhany o dalabka waa xidhanya maaha codsiyadii waa la xidha xilligaasuu furan yahay xilligaa kaale cid kodhanayso waclam ana alummata wuxuu kaloo inoo sheegayaa ummaddoo dhamme hadday isugu tagto inay wax kugu anfacaan wax allah kuu qadaray mooyaane wax kale kuu anfici maayaan waa dhici karta inay ku anfacaan laakiin waxaas waa wax maqduur ahaa iyaguna waxay ahayn mujarad asbaab sababay ahaayeen laysa ila wax kale maaha ummaddoo dhammi hadday isugu tagaan inay wax kugu dhibaan kuguma dhibi karaan wuxuu allah kuu qadaray mooyaane wax kale kuguma dhibi karaan qadar ahaan wuxuu allah kuu qoray unbay kugu dhibi karaan wax kale maya yacni ictiqaadka markaysaa in la ictiqaadi wey ruficat alaqlaam waxaa loo jeedaa yacni waxa dhaci doona qalimadii lagu qoraayey horaa loo kor yeelay qadarkii waa saabiq oo wax allo waxa dhacaya waa qoran yihiin awalu maa khalaqa allahu alqalam uma qaala lahu uktub qaala maa aktubu qaala uktub maa huwa kaa'inu ilaa yowmi alqiyaama wuxuu ilaahay abuuro waxa ugu horreeyey qalinka markaasuu ilaahay ku yidhi qor markaasuu ilahu maxaan qoraa markaasuu uktub maa huwa kaa'inun ilaa yowmi alqiyaama waxaad qortaa waxa dhici doona ilaa maalinta qiyaame laga gaarayo markaasaa qalinku ku qoray dhammaan waxa dhici doona ilaa yowmi alqiyaama kullu xaraka iyo kullu sukuun waa maktuub fi lawxi lmaxfuud lawxulmaxfuud ku qoray wax ka maqli ma jiro lafdo kasta iyo odhaah kasta iyo ilbidhaqsi kasta iyo nuuxsi kasta iyo dhaqaaq kasta iyo xarako kasta iyo ficil kasta waa qoran yaho waa maktuub ilaa yowmi alqiyaama wax lawxulmaxfuudka ka dhiman oo markaa lagu daraya ma jiro wax lagu kordhinaya ma jiro wax laga dhimayaa ma jiro wajafat isuxuf waraaqihiina waa qalaaleen hore intaan ashyaadan u dhicin oo ilaahay makhluuqaadkaba aanu abuurin ayaa la qoray marka waxa weeye waa shay marka waxa weeye horreeyeoo la qoray weeye marka waxaa laga kinaayoonayaa in marka waxa weeye ay tahay marka shay qadiiman loo qoray ee ma aha marka waxa weeye wuxuu dhacaan baa la qoraya maaha malaa'igtu qoraalkay qoraysa iyadu waa ka duwantao ti qadarka ma aho iyagu waxa markay dhacaan wuxuu ayay qoraan oo qalinkooda waxaa ku tacalluqa sawaab iyo ciqaab laakiin qalinka qadarka ku saabsan isagu waa saabiqo waa horreeyey aqlaamtina waxa weeye waxaa loo jamciyo qalamo looga dhigay dee qoraal waa kii ugu horreeyey ee intaanu markaa ilaahay cirarkiiyo dhulkaba abuurin ka hor uu qoray kaasi waa qoraalka caamka ah qoraal kalaa jiro oo markaa waxaweye ka horreeyey yacni aadam abuurkiisa yacni afartan sano ka hor yaa markuu uh, muuse ay wada hadlayeen waa ti uu yidhi ma waxaad igu canaanaysaa arrun ilaahay ii qoray intaan lay abuurin ka hor afartan sano waa qoraal labaad qoraal saddexaad waxaa la qorayaa ilmo kastaaba marka uurka hooyadii uu ku jiro oo nafta lagu afuufayo xaaladdaasuu qorayaa malagu qorayaa camalkiisoo dhan wuxuu qorayaa risiqiisa iyo ajalkiisa iyo camalkiisa shaqi iyo saciid kuu yahay ayuu markaa qoraya waa qoraal kale waxaa la yidhaahdaa waa kitaaba cumriya waa qoraal cumri cumroo dhan baa lu nisbiy waxaa jira qoraal sanawi ah oo waxa weeye waa ka markaa sannadkii hal habeen la qorayo leylatulqadriga ina anzalnaahu fii leylati mubaaraka ina kuna mundiriin fiiha yufraqu kullu amrin xakiim waxaana looga jeedaa leylatulqadriga looga jeedaa waayo habeenka la soo dejiyey qur'aanka waa leylatulqadri bidaliili qowlihi tacaala ina anzalnaahu fii leylati alqadr ramadaan baanu ka mid yahay shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan amaa qowlka markaa shaadka ah oo laba taabicin laga soo wariyey inay yidhaahdeen waxaa loo jeedaa leylatu nisfi min shacbaan waa qowl khalad kitaabadii sanawiga ahayd wey waa kitaaba sanawiya sannadii kasta waa qoraal hal mar dhacayo habeenka leylatulqadriga dhacaya sannadaa wuxuu samayn doonoo dhan dhacaya kaan marnaba waxba laga beddelaynin wuxuu noqonayaa ka loox maxfuudka ku yaalla laakiin ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen maxwigiiyo isbaatka qoraalladan soke waxaa ku dhici kara takyiir oo aayaddii yamxu llahu maa yashaa wa yuhbit baa laysku khilaafaa waxaa loo jeedaa maxwi iyo isbaat yani waxyaalihii markaa qadar ahaan loo qoray ku dhacaya wax ka mida mise waxaa loo jeedaa axkaamta sharciga ah oo naasikh iyo mansuukhi baa laga tilmaamaya laba qowl baa ku jira marka haddii lagu xambaaro in laga tilmaamayo umuurta qadariga ahee la qoray inuu maxwiga isbaadku ku dhacayo wuxuu u dhacayaa qoraallada ka sokeeya lowxul haddii wax laga bedelo kuwaa ka sokeeya xataa waxbedelaadda laga bedelaya lowxulmaxfuudka in laga bedelaya waa ku taallay waayo wax kastoo dhacaya ya wa cindahu ummu lkitaab marka ummu lkitaabku isagu waa ka baxsan yahay maxwiga isbaatka markaa sidaas w riwaayada kale xadiisku waxay tilmaamaysaa isla macnahaas ixfad illaaha tajidhu amaamak waxay la mid tahay ixfad illaaha tajidhu tujaahak waynu soo fasiray tacaraf ila allahi fi rakhaa'i yacrifka fi shidda yacnii allah wakhtiga aad ladan tahay ee aad nicmada iyo barwaaqada iyo markaa waxaweye aad ku sugan tahay xaaladdaa rabbi caabud cibaadooyin la kaalay uu rabbi kugu naxariisto wakhtiga shiddada kaaga saaro hadda maragtaa haddaad markaad ladantay nicmaysan tahay ee barwaaqada iyo ladnaanta iyo nicmada ku sugan tahay aad allaha caabuddo yaa waxa weeye allah wuxuu kuu gargaarayaa marka shiddad iyo dhibaatadaad ku sugantahay tacaraf ila allahi fi rakhaa yacrifka fi shidda marka shiddada keliya xagga allaha u argagixi gaaladuba markaa waa u argagixi jireen maxaad kaga duwantahay markaa gaaladii haddaad wakhtiga markaa shiddaduun allah ku cararayso laakiin inta kale aad markaa waxaweye deen aanad ka gelayn wax alla doonto aad samaynayso yacni marka waxaweye gaalada musiibadu ku dhacdo xagga ilahay waa ku carari jireen fa rakibuu fi lfulki dacawuu allaha mukhlisiina lahu ddiin qofkii muuminkaa maxaa la rabaa wakhtiga marka waxa ladnaantiiyo nicmada uu ku sugan yahay cibaadaad badan waa inuu la yimaadaa oo rabbi ugu naxariisto marka shiddada iyo dhibaatada ku dhaco qofkaasi markuu shiddada iyo dhibaatada ku dhaco uu ilaahay ugu naxariisto ya falowlaa annahu kaana min almusabbixiin lalabitha fii batnihi ilaa yowmi yubcauun nebi yuunus muxuu ilaahay yidhi haddii kuwa markaa laba tafsiir baa ku sugane culamada qaarkoodna waxay leeyihiin marka waxa weeye batnulxuut kuwa ka tasbiixsanaya haddaanu ka mid ahayn bacdu ahlicilmina waxay u fasireen sida kale oo waxay yidhaahdeen markuu ladnaa ee bimacnaa nicmada qabay ee adduunyada joogay kuwa ilaahay caabudaya rabbi u tasbiixsanaya rabbi u tukanaya haddii aanu ka mid ahaan lahayn lalabisa fii batnihi ilaa yowmi yubcauun waxay ka dhigayaan tacaraf ila allahi fi alrakhaa yacrifka fi shidda in macnahaasoo kale laga tilmaamay laba tafsiir baa aayadda ku jireen laakiin inay noqoto uun markay kadan tahay rabbi taqaan ya dee ta noocaasi marka waxaa weeye mid eh, munaasiba ma ahe waxaa la rabaa mar walba in allah la garanayo waxaad ogaataa wixii ku seegaa inaan marnaba ahayn qaarku eh, kugu dhici lahaa wixii kugu dhacaana inaanay ahayn marnaba qaar ku seegi lahaa xiilad kastaad la timaaddo wixii laguu qadaray kuma seegayaan yaa kama fakan kartid qadarka wixii lagu qoray taas waxa weeye waa in markaa la ictiqaadiya ogow inuu nasrigu iyo guush iyo hiilintu sabirka la jirkeeday ahaato haddaad sabirto nasrigii waad helaysa haddaad sabirtaan nasrigii iyo guushii waa helaysaan yacni farajka kurbada laydinka saarayaana yacni waxay wehelisaa kurbada markaa waxaa la jirkeeda oo marka dhibaata timaaddo dee dhibaatadii waxaa ka dambaysa faraj baa ka dambeeya marka in dhibaato marka la arko la quusta ma ah waa in marka waxaweeye ilaahay farajkiisa la rajeeyaa oo allah la baryaa yacni saas yalaa weyn xadiiska siddeed iyo lixdan alraabic baabkana waa xadiiska afraad can anas radia allahu canhu qaal innakum latacmaluuna acmaalan anas wuxuu yidhi innakum idinku dadow latacmaluuna waxaad samaynaysaan acmaalan camallaa samaynaysaan camalladaasoo hiya adaqu yacnii kaga khafiifsan oo kaga yar fii acyunikum yacni ay fii ru'yati acyunikum aragga indhihiinna aad ku arkaysaan sida idinla tahay waxay kaga liidatahay oo kaga khafiifsan tahay min ashacri yacni markaa timaha waa ka khafiifsan tahay idinku waxaa u qabtaan wax aad u yaro yacni misqaala darra ah oo kale inay tahay kunnaa nacudduha acmaashaa waxaannu ahaan jirray qaar ku tiriya annagu haadu waxay u noqonaysaa acmaasha calaa cahdi rasuuli lahi sala allahu aleyh wasalam wakhtigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaanu ku tirin jirnay min almuubiqaat dembiyada wax halaaga inay ka mid tahay rawahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo wariyey wa qaala bukhaarina wuxuu yidhi almuubiqaatu muubiqaatku almuhlikaatu kuwa wax halaaga weeye waqaaladu waxay udhacaysaa bukhaari bay udhacaysa waayo sheikhu markuu alfaadda fasiraayo qaala kama horraysiyo inaga soo aragnay wa soo aragnay laakiin tani waxa wey waa naqli oo bukhaari baa marka wuxuu yidhi almubiqaat almuhlikaat sidaas aawadeed buu markaa sheikhu u soo naqliyey oo qaale u raaciyey wuxuu anas ibnu maalik eh, radia allahu canhu wa ardaahu uu tilmaamayaa dadkiibu wuxuu leeyahay waxaad samaynaysaan dadow taabiciintii buu la hadlayaa ya taabiciintii buu camalladooda qaarkood qoonsaday markaasuu leeyahay waxaad ku kacaysaan camallo wakhtigii nebiga aanu annagu ku tirin jirray dembiyada wax halaaga idinkana aydinla khafiifsantaho tin timaha ka mida ay idinkala dhuuban tahay oo idinkala yar tahay nadarkiinna iyo araggiinna annaguna wakhtiga rasuulka waxaan u qabnay dembigaasi inuu yahay muubiq mid wax halaaga inuu yahay muubiqaadka inuu ka mid yahay saasaanu qabnay bimacnaa waxa weeye haddii diinku khafiifo oo qofka tadayunkiisu nuqsaani ku timaado ya dee waxa waaweyn baa la yaraanaya laakiin hadduu diinkiisu weyn yahay oo cadiim yahay waxa markaa waxa weeye waxa yar baa la weynaanayo wax weyn uu ku tirinaya oo dembigii yaraa waa weynaysanayaa dembigii yaraa waa weynaysanayaa waa tii marka ay ku soo aroortay marka eh, xadiis mawquufa ay ku soo aroortay eh, munaafiqu wuxuu arkaa dunuubtiisu sidii markaa waxa weeye ka dubaabin mara calaa anfi sidii duqsi sankiisa ag kale saan ugu aaba yeelin munaafiqa saasaa dembiyadu uga dhigayiin muuminkuna dembiyadiisu waxay uga dhigan yihiin sidii buur korkiisa marka waxaa ka soo laalaado uu ka baqaayo inuu ku soo dhacdo saasoo kale qofka muuminka ah dembiyadiisu uga dhigan yihiin marka tadayunkiioo markuu weyn yahay qofka tadayunkiisu yacni waxa weeye wax kastoo mukhaalafa waa weynaysanayaa haddii waxa weeye markaa tadayunku khafiifana nacuudu billahi min dalik waxa weeye waa yaraysanayaa dembiyadii waaweynaa baa la yaraanayaa oo la noqonaya sidii wax yar oo sahlan la noqonaya taasna waxaa sababay maaha inay u yar tahaye waxa weeye tadayunka marka xaggiisa ay tahay ama dadka nadarkooda ayay markaa tahay marka saas aawadeed wixii markaa dembiyaa in la weynaysto weeyaan laa tandur ilaa siqari dambi walaakin indur ilaa cidami man casayt waatay yidhahdeen bacdu salaf ha eegin yacni markaa dembiga yaraanshihiisa waxaad eegtaa ciddaad caasiyaysaa weynida ay weyn tahay kaad ku caasiday wa ayo wa allah allahna waa weyn yahay marka waxa allah lagu caasiyayaa shay weyn inuu yahay ku tiri xadiiska sagaaliyo lixdanaad baabkana waa xadiiska shanaad ayuu kaga dhacaa can abi hurayrata radia allahu canhu can alnabiyi sala allahu alayh wasalama qaal ina allaha tacaala yaqaaru khayrat allahi an yaatiya almar'u ma xarama allahu calayh nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam ina allaha tacaala allah isagaa korreeya yaqaaru waxbuu markaa diidaa waa qiiroodaa wa khayrat ullaahi khiirada ilaahayna an ya'tiya almar'u waa inuu ruuxu la yimaado maa xarama allaahu calayh waxa allah ka xaaraantinimeeyey inuu la yimaado ayaa khiirada ilaahayna tahay waxa ilaahay markaa nacaybka uu necab yahay u diido oo u karaahiyaysto oo uga qiiroodaa waxa weeyaan waa inuu markaa qofku la yimaado wax ilaahay ka xarimay muttafaqun calayhi waa la ysku waafaqsan yahay bukhaariiyo muslim baa labaduba soo wariyeen waalghayratu ghayradu bifatxi alghayni waxay ku sugan tahay ghaynka kordhiggiisay ku sugan tahay wa asluhaa asalkeeduna alanafatu in wax markaa laga santaago oo bimacnaa waxa weeye yacni markaa diidis la diidaayo oo wax markaa hooseeya inay tahay aawadeed loo diidayo ayaa asal ahaanteeda la yidhaahdaa asal ahaanteeda taasaa la yidhahdaa xadiiska waxaa laga qaadanayaa khayro in allah loo sugayaa laga qaadanayaa laakiin khayrada ilaahay lama mid ahaa khayrada makhluuqa lama mid aha yacnii ta makhluuqa lama mid aha sida sifaadka ilaahayee kaleba tariiqa la marinaayaa la marinayaa laysa ka milihi shay wa huwa asamiicu albasiir ilaahay wax la mid oo shabbaha ma jiro sifaadka ilaahayna sifaatka khalqigiisa lama mid aha sifaadka khalqigiisa lama mid aha kayrada mar waxaa loo isticmaalaa inay ku saabsan tahay yacni qowmkiisa iyo waxa lagula kacaayo ee dulmiga oo kale qofku inuu ka qiiroodo oo markaa diido markay xagga basharka tahay waa loo isticmaalaa xagga bini aadamka markay tahay waxaa kaloo loo isticmaala waxaa ka mid a ah, masayrka ama hinaasaha ashyaadaasoo kalena waa loo isticmaalaa xagga bini aadamka marka laga sheegaayo calaa kulli xaal waa shay marka waxa weeye yacni markaa diidmada la diidayo yacni marka in waxaa hooseyn lagu tirinayo ay markaa weheliso oo marka waxa weeye sidaa looga dhiidhiyayo loo diidayo ayaa markaa kiirada la yidhaahdaa ayaa khayrada la yidhaahdaa marka af soomaali ahaan markaa kiirada waa marka eraygii khayra oo markaa soomaali laga dhigay yacni marka weeyaan shay xumaanshaha uu xun yahay in laga dhiidhiyo eh, oo laga qiiroodo yacni markaa ayaa markaa loo isticmaalaa oo weliba waxaasi marka waxa weeye in markaa xaggiisa lagula kaco inaanay munaasib u ahayn oo markaysa marka inuu marka eh, arrinka noocaas ah inuu ilaaba ilaa yacni markaa ficil ku inkiro inay marka noqonayso inuu ficil ku diido inay marka noqonayso marka khayradu waa saas yadaa weeye laakiin khayrada ilaahay khayrada makhluuqa lama mid aha in allaha tacaala ilaahay isagaa markaa korreeye yaqaaru waa qiiroodaa oo waxbuu xumaantay xun yihiin uga dhiidhiyaa oo markaa waxa weeye uga qiiroodaa wa khayrat khayratullaahi khiirada ilaahayna an ya'tiya almar'u waa inuu ruuxu la yimaado maa xarama allaahu calayhi wax allah ka xarimay inuu la yimaado weeye marka shayga ilaahay xaaraantinimeeyey rabbi waa ka cadhoonaya waa ka dhiidhiyayaa in lala yimaado waa ka dhiidhiyaya ilaahay waa diidaya markaa sidaas aawadeed muxaramaadka waa in layska ilaaliyaa hadday dhacdo qofku inuu ku dhaco waa inuu ka toobad keenaa oo allah xaggiisa uu noqdaa halkaa inugu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk